saciid alqaطaan can ibni jurayjin cabdilmalik xaaw xadaanii muxamed bnu raaficin wlafdu lahu qaala xadaana cabdurazaaq bn hamaam asancaani ahbarana bnu jurayj ahbaranii cabdulmalik bn abi bakr bn abi bakr bn cabdiraxmaan bn xaari bn muhiirat almahzuumi can abi bakr cabdilmalik aabbihii ah qaala wuxuu ihi samictu abaa hurayrataan maql radi allahu tacala canhu yaqusu asagoo caddaynaya yaqus ay yuxadiu aw yubayin yaquulu xaggana leh fii qasasihi axaadiiiisa ay fii ahbaarihi markuu axkaamta caddaynaya ama uu sheekaynayay asagoo laan maqlay man adrakahu اlfajru waagu ninkuu haleelo oo uu baryo junuban asagoo janaabo qaba qasli qaba falaa yasum maalinka asaga yuusan soomin fadakartu waxaan sheegay daalika arrinkaas ayaan sheegay haddaan abubakar ahay licabdiraxmaan ibni xaarid baan u sheegay oo asaga aabbihii ah liabiihi buu u jeedaa liabiihi ay fadakartu liabi bay ka dhigan maxay cabdiraxmaan ibni xaarid ibn اlmugiira almakhzuumi waa abubakar aabbihii abubakar kaadaad ismaraysan aabbihii wey marka liabiihi buu u jeedaa wey ama liabiihi buu u sheegay fadakartu dalika licabdiraxmaan ay fadakartu dalika liabi unbay ka dhigan tahay faankara dalika arrinkaasoo aabbahay cabdiraxmaan ibn xaarid qoonsaday wuxuu yidhi saas sax ma aha oo ninka waagu uu baryo asagoo janaabo qaba soomkiisu waa saxiix oo waaga berigiisa ka hor in la qabaysto waajib ma eh waa un wanaag iyo khayr weeye ee waxaa shardi ah inaadan wax galmaa xilligaas aadan ku jirin faاnطalaqa cabduraxmaan baa dhaqaaqay waاnطalaqtu macahu anna waa raacay buuri xataa dakhalna ilaanu u gallay calaa caaisha hooyadan caaisho wa ummi salma iyo ummu salma labadaasaan u gallay radia allahu tacaala canhuma fasa'alahuma cabdiraxmaan baa weydiiyey can dalika arrinka abuurar uu sheegay xukumkiisuu weydiiyey qaala wuxuu idhi abu bakar fakiltaahumaa qaalat labadooduba waxay yidhaahdeen kaana الnabiyu sal اllahu calayh ali wasalam nabiga wuxuu ah yusbixu kii waa bariista junuban isagoo janaabo qaba min hayri xulumin riyola'aan iyo qarowla'aan uma yasuum markaasuu soomi jiro xulumin ay min hayri ixtilaamin baa laga wadaa janaabo galma ku timid oo ayuu nabigu isagoon ka qabaysanin waagu u baryi jiray waana soomi jiray min hayri xulumin ay min hayri ixtilaamin intuu ruuxu riyoodo biyo sidaa ku yimid ma ahayne waxay ahaa janaabada waxay ahayd e, janaabo ku timid galmo iyo dumar uma yasum waa soomi jiray hooyadan caaishiyo umusalama sidaa yidhi qaala wuxuu yidhi wadaadka abubakar ahaa fanطalaqnaa waanu dhaqaaqnay xataa dakhalnaa ilaa aanu u gallay calaa marwan ibn alxakam ibn abilcaas alumawi oo markaa madiino ka ahaa amiir khilaafadii sayidina mucaawiya mucaawiya amiirka guuda muslimiinta ahaa murwaanna madinuu gobarnatoore ka aha ama barasab ka ahaa ama waali waxaad ku sheegtaba fadakara dalika lahu cabdiraxmaan cabdiraxmaan baa u sheegay ibnu xaari ayaa arrinkaa u sheegay amiirkii madiino marwaanna fuqahada lagu tirin jiray aafooyin kale uu qabay wey jira laakiin nin cilmiga ku dadaalo aqoon luu ahaa fa qaala wuxuu yidhi caamtu calayka ila ma dahabta ila abi hurayra caamtu calayka waxaan ku laazimiyo oon ku saaray ilaa maa dahabta ilaa abi hurayra inaad ilaa maa dahabta cafwan ilaa ma dahabta ilaa abi hurayra inaad abi hurayra u tagto ayaan kugu waajibiyey ama aan ku saaray riwaayada kale xadiidku uu lahaa uqsimu billaahi latufzicanna biha aba hurayrata wuxuu hi ilaahay allah waxaan ugu dhaaranaya xadiidkan aad caaisho iyo umuslama ka maqasheen adigii wiilkada abubakara cabdiraxmaanow inaad kaga nixisaa yaan ku dhaartay buui waan kugu dhaartay oo amiirku marka waxaa weeye abu hurayru marka xarashu hayaabaan u malaynaya casamtu calayka waxaan kugu waajib yeela ama aan ku sare maadaamaan amiir ku ahay waali ku ahay inaad adeecda ay waajibtay waxaan macsiyo ahayn ilaa maa dahabta ilaa abi huray inaad u tagto abu huray waxaan ka ahayn oon ku saaray ma jiro yidhi faradadta calayhi maa yaquul ood ku radido ood ku diidda abu sheegayo ah man asbaxa junuban man adrakahu اlfajr wahuwa junubun falaa yasum iyo falyufطirna waa riwaayaad abu laga wariyo faradadta aad ku radidood ku diiddo calayhi calaa abi hurayra maa yaquul wuxuu sheegayo wmarwaanu ywmaidin amiirun cala almadiina waa riwaayadii bukhaari fakariha dalika cabduraxmaan uma qudira lana an najtamica biabuura bidilxulayfa xadiikii ahaa bukhaari riwaayadiisu xogow marka masalada abu hurayre aad buu jiray haddii la weydiiyo masaajidda fadhiyada khaaska ayuu ka sheegi jiray qisadaana qisuu nabigu asagoo ka maqlay ma ahayn xadiidku wuxuu maqlay fadl ibni cabaas iyo usaama bnu zayd buu ka maqlay oo nabiga oga tabin jiray marka wuu fatwoon jiray <clears throat> qaala wuxuu idhi abu bakar faji'naa abaa hurayra ikhtisaar baa ku jira riwaayada muslim ku jiro meelaka waxaa lagu faahfaahiyey markii uu marwaan sidaa yidhi ee cabdiraxmaan uu ka codsaday in masalada intuu qaado uu ku riday abu hurayra wuxuu yidhi abu hurayre deris baan nahay waa nin odayo iga weyn inaan marka wuxuu kohonaya kala hortaga ma jecli iga daa markaasu dhaartay marka hore amar buu ahaa saas yeel buu ku yidhi waxaa cudurdaartay cabdiraxmaan ibnu xaari cudurdaarashadii waa ku qanci waaye waa salugay marwaan markaasuu ku dhaartay haddana wuxuu idhi waa yahay qaab ugu sheegi doonaaye iga sug maxuu maya halkan waxaa taagan aniga daabaddaydii bannaankai taagantahay hadda kor wuxuu joogaa buu ri dilxulayfa waadi lcaqiiq gurigiisi buu jiraa beer uu ku lahaa caiiq ma joogo markaa buu ri la raadinayo waadi lcaqiiq beeruu ku lahaa buu jiraa ka daba tag maanta la soo hargal soo radi waa lisraadinayaa qisadu sidaasay ahayd qaala wuxuu dhi abubakar faji'naa waanu nimidoo madiinaannu ka soo baxan xaggee timaadeen waadi lcaqiiq oo yaa jooga abaa hurayra beertiis abaa huraan u nimid waa abubakarna xaadirun dalika kulih arrinkaasoo dhanba marka abubakarna uu goobjoog ka yahay oo wiilku u dhalay cabdiramaan uu dhalay ah qaala wuxuu idhi fadakar cabdiraxmaan baa u sheegay arrinkii oo ah abu hurayra waxaad fadwan jirtay oo sidaasaad yeeli jirtay wuxuu u sheegay weliba qaab gobonnimo ugu sheegay wuxuu yidhi markii la iswaraystay oo la wada tukaday oo masaajid yaroo meesha ku yaal lagu wada tukaday ee wuxuu waxaan maanta la socdaa arrin haddaan laygu qasbi lahayn ama amar aan la isaari lahayn aanan imaadeen waxaanan jeclaan lahaa inaadan dhibsanin oo soo daa maxay tahay abuurina iska furfuran buu ahaa wuxuu yidhi saas marwaan baa isoo diray hawshaasoo ila soo diray hooyooyinkiin baan hawsha soo weydiinnay haddii oday hawshaasaan wadaa fatalawna wajhu abi hurayra riwaayada uhri wejiga abi hurr waa isbadelay hawshii marka uma qaala hakada xadaanii bihi اlfadl ibn cabaas ayuu yidhi faqaala wuxuu idhi abu hurayr markii loo sheegay hawshii ahumaa qaalataahu laka ma iyagaa sidaa kugu yidhi caaisho iyo ummu salama miyaa sidaa kugu yidhi cabdiraxmaanow mise waa lagu soo tabiyey qaala cabduraxmaan wuxuu idhi nacam haa labadoodaa sidaa igu yidhi qaal abu hurr wuxuu ihi humaa aclamu caaishiyo umu salamo ayaa nooga ogaal badanoo nooga aqoon badan nabiga calayhi salaatu wasalaam riwaayadka xadiidku uu leeyahay wahunna aclamu birasuulillaahi minna yacni abu hurr nin waxaa munsif ah doona xaqdoon oo ahaa mooye nin markii uu xadiidka uu ka tabiyey fadlin cabaas baa tabin wuxuu yidhi wahuwa aclamu asagaa u ogaal badan nabigu wuxuu ka wariyay isagaa garanay anaga asagaa ii sheegay nabi maxamed buu iiga fadl ibnu cabbaas usaama ibnu zayd baasna iiga tabiyey ayagaa garanaya waxay nabiga ka wariyeen aclam bima rawaa waalcuhdatu calayh wey ama hoos haddii loo dego laba saxaabi oo rag ah iyo labadii dumarkuu nabigu qabay mas'aladan haddii la weydiiyey yaa nabigu u xogaalsan idan abu hurayra fiqigiis waad fahmaysaa tarjiix buu galay markiiba masaladii inuu kale rajaxuu galay wahunna aclamu birasuuli illahi mina buu uma radda abu hurayra radi u jawaabay fadl cafa cabdiraxmaan oo wuxuu yidhi ma kaana yaquulu fii dalika ma kaana yaquulu fii dalika ila alfadl ibna cabaas buu u idan hawshuu sheegi jiray abu hurera wuxuu u xawilay oo u celiyey fadl bn cabaas uma intaa kadib radda abu hurera abuhurr wuxuu u naqay maa kaana yaquulu fii dalika arrinka wuxuu ka odhan jiray isaga abu hureyre oo ahaa ninkii waagu u baryo isagoo janaabo qabo soon ooma jiro maalinka asaga sooma odhan jirin fatwadai ayada wuxuu u celiyey ila alfadl ibni cabaas ibni cabdilmualib faqaala arrinka asaga fadli baan ka maqlay walam asmachu min الnabiy nabi anuu maanan ka maal qaala wuxuu yidhi cabduraxmaan abu hurayra ka laabtay cama kaana yaquulu fii dalika wuxuu ka qabay uu ka oo wuxuu waafaqay jumhuurtii iyo say muslimiintu u badnaayeen qultu licabdilmalik waxaan ku yidhi haddaan ahay ardaygii ka qaadanaya xadiidka oo jurayj ah ibnu jurayj baa odhanaya qultu licabdilmalik waxaan ku yidhi haddaan ibnu jurayj ahay aqaalataa fii ramadaan ma waxay yidhaahdeen ramadaan gudihii nebi maxamed ba habeen ramadaan isagoo janaabo qaba oon ka qabaysanin weli waagu u baryi jiray kadibna bacda tuluuci alfajri qabaysan jiray oo sidaa ku soomi jiray miyay yidhaahdeen mise sunnu ahaa soonkaas qaala wuxuu idhi kadaalika sidaasay yidhaahdeen ramadaan buu ahaa len wadaaddo kala qaadaa jiro odhanaya ramadaanku waa kala duwan yihiin iyo sunnooyinka kale soonkaa kaana yusbixu junuban nabigu wuxuu waa barisan jira isagoo janaabo qaba min hayri xulmin ixtilaam la'aan uma yasuumu kadibna wuu soomi jiray aduu madaahib dhowr ah oo ilaa shan ayaa masalada ku jira baabkan intayna marka aanu ku sii sii dhexgelin madhab اljumhuur waa maxay waa alibaaxatu muطlaqan alibaaxatu muطlaqan madhab اljumhuur waxaa weeye ama hurdaha kula tagto adoo janaabo qab waagu ha kuu baryo adoon u kasaynin aan u kasin ama aan hawshaa aan si eh, maaga u samaynin ama nisyaan ha kuu geeyo ama ixtilaam iyo qarow iyo riya ha noqdo ama galmo toosa ha noqdo isagoon waxba la kala qaadaynin qofka muslimka ah waagu hadduu u baryo isagoo janaabo qaba intuu qabaysto ayuu maalinkaana soomaya fard iyo sunnaha la kala qaadi maayo kas iyo la kala qaadi maayo ixtilaam iyo qasliga caadina la kala qaadi maayo hada wa madhab اjumhuur wey bacdu alculamaana ijmac bay soo guuriyaan cinda almuta'ahiriin oo nawowi ka mid ibn xajar iyo ibn qaycid ka madhabka asaga marka waa madhabka u xoog badan hooyadeen umu salama iyo caaishana ay ka soo guuriyeen suubana saxaabiya taabiciin u badan yihiin ijmacaan lagu soo guuriyey calaa khilaafin fii hubuutihi ظaahiru kitaab illahi baana tusahaya uxila lakum leylata siyaami arafatu ilaa nisaa'ikum waxaa laydiin banneeyey habeenka ramadaan inaad dumarkiinna u galmootaan oo wixii rag dumar ka rabay aad ka qaadataan wاlqaacida waa maxay ana ibaaxaة الsababi wa ibaaxaة lilmusabab ama ana ibaaxaة tasabubi ila الشhayi wa ibaaxaة lidalika الshay hareecadu ay leedahay sababka shayga kuu geynaya ama shayga ay badan tahay in wax kale uu kuu geeyo kaas haddii laguu fasaxo macnaheedu waxa weeye wuxuu kuu geynhayayna waa laguu fasaxay haddii galma la fasaxay habeenkoo dhan ramadaan habeenkiisoo dhan uxilla lakum leylata siyaami rafatu ilaa nisaa'ikum galmaa laydiin banneeyey habeenka ramadaan dumarka u galmootaan habeenka bilowgiisa iyo dhammaadkiisa iyo daqada u dambeeyaba u fasaxna inaan galmoodo galmo xalaal ah. idan fasaxa lai fasaxay galmada lai fasaxay fii jamiici anaa'i leyl lai fasaxay maxaa ka dhalan kara muxuu keenaya inuu waagu ii baryo anoo janaabo qaban weli qabaysanin anoon weli qabaysanin in waagu ii baryo oogti kooba saadiq u dilaacaa badan banaynta la baneeyey galmada fii layaali ramadaan waxay ka dhigan tahay in la baneeyey waagu inuu inoo beriyo inagoo janaabo qabna maalinkan aan siisono hawsha inaad fahanteen bay la iyo axaadiian ayaa hawshaa xoojinaya ra'yigaasaa markaa ra'yuljumhuur ah madhabka labaad waxaa jira qolyo sidii abuurir uu fatwoon jiray ku togo taabiciina oo amminkanba qaba ilaa ay dhiman hayeen wاlmadaahibu laa tamuutu bimuuti asxaabiha waxay qabaan ninku waagu u baryo isagoon janaabe ka qabaysanin soonkiisi waa baطala maalin kaluu soo qallaynaya rag baa ku tego sidaa ku dhintay iyagoo taabiciin leh ayb bal xataa abu hurera qowl laga soo guriya laakiin sida raajic ixtilaamka iyo galmada ixtilaamka iyo galmada waxay dhaheen ninkii galmooda asagoo marka janaabo qab waagu u baryo xagganna ka sidaa u yeela soonkiisa waa ka kac ninkii laakiin iska seexda kadibna riyooda oo islaantii xerta ka farxanin jirta ay u timaaddo kadibna waagu sidaa ugu baryo waa qabaysan soonkiisuna wuu u jiraa maxaa jiraa le maxaad u kala qaateen waxaan u kala qaadnay dheheen duhurkiiba haddaad seexato adoo sooman oo weysadu kaa jabto soonku ma burayay dheheen so sidaa duhurkii baad seexatay waad riyootay haye xisaabtii baa hallowday xaal ka warrama soonkii niman ka kacbaa maxdaa mustee sidoo kale way yidhaahaan waan kala qaadaynaa galmada caadigaa iyo wixii riyo iyo qarowiyo dhadhab ku yimaad qolya halkaasay mareen madhab afraad wuxuu leeyahay halla kala qaada kas iyo kama ninkaasoo si ulakac u suga oo asagoo garanaya qabaysan kara iska daaya waagu saa ugu barisoonoo ma jiro ninkii isilmaana waa u jiraa bay yidhaahdeen qolyo waxay dhaheen maalinka soonka waa dhammaystiri laakiin waad soo qallayn qole waxay dhahdeen soonka sunnada iyo midka waajibka la kala qaadi madaahibta shanta ama lixda ah ayaa masalada ku jira waxa la cuskan karana waa madhabka hooyooyinkeen ay ka soo guuriyeen suubanaha calayh salaatu wasalaam وxadثnي xrmلة بن يحيى أخبرني وهب cبدالله أخبرني يونس بن زد الأيلي عن بن شاب الزهري عن عروة بن زبير وأبي بكر بن عبدالرحمن أن cائشha رضي الله تعالى عنها زوج النبي nabiga xaaskiisa ahayd salى الlaه عليه وaلي وسلم qaalad waxay tidhi qad kaana rasuul الlah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yudrikuhu الfajru oogtaa u baryi jirta ama waaga haleeli jiray fii ramadaana ramadaan gudihiisa wahuwa junub isagoo janaabo qaba min أhlihi riwaayadii bukhaari wahuwa junubun min ahlihi isagoo reerkiisii ka janaaba qaba oon ixtilaam kale uusan ahayn min hayri xulumin riya la'aan fayaktasilu markaasuu qabaysan jiray wayasuumu waana soomi jiray wayasuumu waana soomi jiray xadiidka caaisha waxaa ku jira maruu weydiiyey asaga cabdiraxmaan markuu weydiinayey hawl hooyadan ay caddaysoo ah hawshaan inay tahay xugum nabi maxamed iyo muslimiintoo dhanba u yaal oo nabiga gooni ku ahayn yaa cabdiraxmaan amaa lakum fii rasuuli uswatun xasan ay ku tidhi markay u sheegaysa amaa lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana ma waydan nabiga ku dayanaynin dayasho wanaagsan haa nabigu sidaasuu yeeli jiray masaladuna dhib ma laha horay u soco وxadثnي hاrون بن سعيid الأyلي قال xadثna بن بن cabdاللahi أخبرna cمر وهو بن xاrث بن يعقوب المصري عن cabدرب بن سعيid الأنساري عن cabداللahi بن كacب الxmyري أن أbا bكر بن cabدالرحمن xadaثa wuxuu u sheegay asaga cabdاللahi بن كacبة أنa marوان بن الxكم أrsله marwaan inuu diray xaggee u diray ilaa ummi salma radi allahu tacaala canha yasalu isagoo weydiinaya ay liyasala can اrajuli nin xukumkii yusbixu waa bariisanaya junuban isagoo janaabo qaba ayasuumu ninka asaga ama soomaya faqaalad waxay tidhi hooyadeen kaana rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam yusbixu junuban nabiga waa bariisan jira isagoo janaabo qaba min jimaacin galma ka janaabo qaba laa min xulumin riye iyo dhadhab midna aan ka janaabo qabin uma laa yufturu ma afuri jirin walaa yaqdi mana qadayn jirin u soomi jiray mana afuri jirin dibna kama soo qadayn jirin qaybtaa marka soo noqnoqotay xadiidka caaishana ku yimid midkan umusalama ku imanaya min hayri xulumin wa masale khilaafiya oo masale laisku hayeeye weeye fuqahadu isku hayeen iyo culummada muslimiinta ambiyadu janaaba ma ku dhacdaa min ixtilaamin maxaa li ixtilaamku iyo inaad intaad qarowdo dhadhabta aad biyo kaa yimaadaan inta badan waa talaacu min ashayaan shayaan ba kugu ciyaara oo filim kuu daarahaya kadibna weysadaa kaa jabi ambiyaduna way ka dhowrsan yihiin shayaadiin iyo abaalisi iyo shaqadooda iyo howlahooda marka hawshaan maxay ahayd ay sheegayaan waa masala khilaafiya masala khilaafiya biyuhu keliya kuma yimaadaan bay dhakhaatiirtu yidhaahdaan ixtilaam base markuu ruuxu caafimaadkiisu badan yahay dhallinyarayna yahay oo weelashii dhacaanka keenina ay buux dhaafaan waa layska matagahaya adoon raxta riyoonin mararka qaarkood baad arkaysaa qoyaan ma tamiso maaha dhallinyaradu hawshaa way soo mareen marka kulligii ma aha ixtilaamku min ashayaani qayb baa ah qaybtaa min ashayaan ah waa ambiyadu macsuumiin ka ka dhowrsan qaybtan kale caafimaadka iyo awoodda ah ambiyadu iyagaa lambarkow ah marka sidaasaa lagu jamciyaa min hayri xulmin laysa kullu ixtilaamin min ashayaan mucdamkiisa iyo aqlabkiisa sidaa ah xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى malikin cabdirabi bnu saciid can abi bakr بn cabdالرaحmaan bn الxاariث bn هiشham bn غيرة الmakhزumi can caaisha radi allahu tacala canha waummi salma zawjay annabiy nabiga labadiisa xaas ahaa radi allahu tacala canhuma annahumaa qaalata labadaa gabdhood waxay yidhaahdeen in kaana rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu ahaan jiray sal allahu calayh ali wasalam layusbixu kii waa bariista junuban isagoo janaabo qaba min jimaacin galma ka janaabo qaba hayri ixtilaamin aan riyo ahayn fii ramadaan ramadaan gudihii uma yasum waa soomi jiray waxadaanaa yaxya bnu ayub almaqaabili waqutaybatu bnu saciid wabnu xujin caliy qaala bnu ayub wuxuu yidhi xadaanaa ismaaciil bnu jacfar ahbarnii cabdullaahi bni cabdiraxmaan wahwa bnu macmar bni xasm alansaari abuu tuwaala ninkii lo odhan jiray kunyadiisa ana abaa yuunus kunyatu smuhu baa la yhahda magaciisii iyo kunyadiisu waa isku mid abaa yunuskan baa loo yaqaana mowla caaisha caaisha nibay xoraysay radi allahu tacaala canha ahbarahu wuxuu u sheegay abu tuwaala loo sheegaya abu yunus baa u sheegaya can caaisha oga tabinaya radi allahu tacaala canha ana rajula ninba jaءa ila اnebi subanaha u yimid sal اllahu calayh wali wasalam yastaftiihi asagoo xukm caddayntii weydiisa alistiftaa asalkiisu waa طalabu bayaan اlxukmi wاlxaq shayga in lagu cadeeyo oo laguu faahfaahiyo inaad qofka ka codsato yaa istiftaaga la yidhahdaa yastaftii asagoo su'aal weydiisanayo xugum caddaysanay wahiya tasmacu min warai ilbaab hooyadan caa'ishana hadalka ninkaas iyo su'aashiisa iyo jawaabta nabiga waxay ka maqlaysay min warai ilbaab albaabka gadaashiisa fa qaala wuxuu idhi yaa rasuul ninkii baa odhanaya rasuulka ilaahayow tudrukini salaa tudriknii waxay haleelaysa asalaatu salaaddii baa i qaban wa ana junuba anoon qasle qaba oon aan markaa afa asuumu ma soomi karaa wuxuu ujeedaa salaaddii fajar buu ka wada faqaala rasuul wa ana tudrikunii asalaatu salaadda anagaba i qabato i haleesho wa ana junuban faasumu waan soomaa maanaad iga duwan tahay anuguba salaadda i haleesha anoon weli qabaysan ama aan maydhanin waana suma faqaala wuxuu ihi saa'ilkii wuxuu yidhi lasta milana yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow annagoo kale ma tihid waad naga duwan qad hafar laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar dembigaadi hore kii dambaba alla wuu dhaafay marka annagu waxaan iska nahay niman iska luudahaye aduu nabi baa nabiga hawshaas waa ka cadhooday dawaa laga cadhoodo faqaala nabigu wuxuu uhi wallahi allah ku dhaartay innii anugu la arjuu wa rajaau اlambiyaaina waa xatmun wallaahi allahn ku dhaartay innii la arjuu waxaan rajaynaya an akuuna inaan ahaado akhshaakum lilah midka alla idinku cabsi badan waaclamakum bima attaqi idinku ogaal badan wuxuu iska dhowraya iska ilaalinaya waxa layska dhowrayo layska ilaaliyo anaa idinku ogaal badan allana anaa idinku cabsi badan marka ha moodin allow dhawaasha alla aan kaaga dhowahay in wax adigu aada fududaysateen aan fududaysanayo iska ilaali hawsha iyoyn kuu sibqanini eh. idan igu daya wey macnaha saa darteed hoyadin caaisha warkii soo tiri canaantan bay ilin joogtay canaantan saxaabiga la canaantay bay fadhiday cabdiraxmaan markuu weydi wakay soo tidhi yaa cabdiraxmaan amaa lakum fi rasuuli illaahi uswatun xasana xadaana axmed bn cuثmaan الnawfli qaala xadaana abu caasim الnabi ضaxaaq bn mkhlad xadaana bn jurayj cabdilmalik ahbarani muxamed bnu yuusuf can sulaymaan bn yasaar caطaa walaalkii weeye annahu sala uma salm asaguna weydiiyey can الrajuli can xukmi الrajuli nin xukumkiibuu weydiiyey yusbixu waaguu u baryayay junuban asagoo janaabo qaba ayasuumu ma soomaya qaala waxay tihi hooyadeen kaana rasuul اllah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sal اllahu calayh wali wasalam yusbixu junuban mid waa baris asagoo janaabo qaba min hayri ixtilaamin riyo la'aan uma yasuumu kadibna waa soomi jiray cinda النasaa'i riwaayadan wuxuu ku daray fi اlkubra farajaca abu hurayra cama kaana yaquulu fi dalik arrintaa marku waa ka laabtay axaadiiii hore marka abu hurayre uu warin jiray ee uu ka soo xiganayey labadii saxaabiya usaama bnu zayd iyo fadl bni cabaas iyo axaadiitan hooyadeen umu salm iyo caaisha ka sugan culama muslimiintana ay u badan yihiin qaabkii loo jamcin lahaa laba madhab baa caan ah. laba madhab baa caan ah. madhab waa madhabku uu maray ninka la yidhaahdo bukhaari oo atarjiix ah cabdulahi اlbukhaari saxiixiisa axaadiitan caaisha iyo umu salm buu ku bilaabay kadibna fatwada abu hurayre uu ka soo xiganayey cusaame iyo fadal buu ku xijiyey markaasuu yidhi wlwalu asnadu ee wlwalu asaxu isnaadan buu u jeeda asagu muxuu maray tarjiix leannoo saxaabada warinaya nabiga qadiyaddan ka warinaya way ka badan yihiin kuwa warinaya ninka janaabo waagu ugu baryo inuusan soomi karin umu salame iyo caaisho iyo anas iyo jamaaca min asaxaaba wariyay xataa haddii la yidhaahdo fadal iyo usaama xadiidkooda abuur uu ka xiganayo min xayu sanad waxaa xoog badan xadiiu caaisha wa umu salama marka wاlأwalu asnadu asagu tarjiix buu maray si kale looma jamcin karee waa in labada xadiid lagu dhaqmo kooda xoog badan kooda xooga badan buu maray bukhaari asagu rag badana sidaa ku taageeray waana ta uu maray abu hore uu maray wey wahunna aclamu birasuulilahi mina waa kii soo yidhi abu hore asagoo tarjiixaa maray bukhaarina halkaasu ku dhabaabiciyey laakin waxaa loo badan yahay in la maro baabu naskhi in la maro oo la yidhaahdo hawsha ah ninku waagu u baryo isagoo janaabo qaba xaggana aan qabaysan soonkiisi ma jiro waa arin mansuuqa oo waa xaaladii hore ile ramadaan waxaa la waajib yeelay sanadkii labaad ee hijrada yaa la waajib yeelay ishaarada axaadiistan ku jirtana waxay tilmaamaysaa inay axaadiistan caaisho muslima ay warinhayaan bacda alxudaybiya nabi maxamed in loo dhaafay dembigiisi hore kii dambe waxaa lagu sheegay suurat اlfatxi oo soo degtay xaggee lagu sheegay xudaybiya wixii ka dambeeyey liyakfira laka allah waad garanaysa idan saxaabigu markuu xuuqaal qabsany nabi allow anagoo kale ma yeelay qad khafara laka maa taqadama min dembika ma ta'ahara daahirka qur iyo xadiidka qarinada ka muuqata inay muta'ahir yahay weeye xadiidkan caaisho musallam u dambeeyo qadiyadan junubkan ninkay janaabawaagu ku qabtana waa soonkiisi ma jiraan waxay u eg tahay waayihii hore ramadaanka la waajib yeelo oo ninkii seexda asagoon weli aan luumanin oon wax cunin ma suxuuran karin raashin ma cuni karin baahidaasuu ku soomi jiray ninkii yahuud ay la tagto asagoon galmoonin caawadha islaanta ma mari karo maqhribka yahuudda kula tagtay cishi baad yar seexatay saddex saacaad soo baraarogtay wadaadda uma dhawaan kartay ilaa aad ka soonto hawshu sidaasay ahayd hawshu sidaa ayay ahayd marka xukumkana ninkii janaaba waagu ku qabto soonkiisi ma jiro wuxuu yahay inuu yahay xukun mutaqadim ah naskiguna mararka qaarkood marka taariikh toosana la waayo jamcuna uu adkaado tarjiixuna uu suurogeli waayo waa lagu cararaa waa lagu cararaa marka saa darteed wadaaddo badan ba waxay dooranaya inuu naskhi yahay abuhurr laftigiisu wuu tilmaamay wadaadda oo tarjiix ma marine wahunna aclamu birasuul lahi minada waa maxay alaxda falaxda hooyooyinka in baa la socdou u jeedaa oo min baabi naasikh walmansuububa tilmaamo wadaaddaa odhanay ee tarjiixa ma aha sayidina waa noqotee ibnu khusayma ibnu xibbaan ibnu mundir ninka le khaaabi bayhaqi xaafidna xajar asaguna rajaxay rag fara badan waxay marayaan imtaqliciidu asaguna xoojiyey labtirkiisu dhanka markuu fiiriyey waxay marayaan in min baabi naasikhi walmansuuq uu yahay xukunka horena waa mansuuq kan dambana waa naasikh sidoona noqotay xadiidka waxaa ku jira masaa'il fara badan labada xadiid masaa'il fara badan baa ku jira masale u muhiimsan waxaa ka mid a ah xujiyatu khabari alwaaxidi xujiyatu khabari alwaaxid waaxidku khabarkuu sheegay iyo sheegay in la xujaysanayo caaisha soo guurisa waa la xujaysan umu salama guurisa waa la xujaysan abu hurayra wuxuu eh, xujaystay oo nabiga u tiirin jiray xadiid uusan nabiga asagu ka maqal oo uu sheegay fadl ibn cabaas ama usama uu sheegay marka xujiyatu khabr alwaaxid ayadoon la kala qaadanin lab iyo dhadig ayaa ku jira xadiidka waxaa kaloo ku jira shuhraة اlirsaal can اlcuduul fi cusuur الsalaf waa masale muhiima shuhraة alirsaal can اlcuduul fi cusuur الsalaf in shay aadan ka maqal qofka asalkaee masderka ah aad u tiiriso adoo ku kalsoon axadka kaaga soo tabinaya caan bay ahayd xilligii salafka abu hurayra xadiidka nabigu weydiin karay laakiin wuxuu si aada ugu kalsoon yahay fadl bni cabbaas iyo usama warkooda ay nabiga ka soo tabinayaan waana iqaad cuduula marka irsaalku xilligii saxaabada xataa waa jiray caan buuna aha wax laisku celeeyana ma aha marka adugu itisaal iyo hawsha un ka hadli baad ka hadli baabku baab ceeba ma ahay waxaa kaloo ku jira inay bannaan tahay addukuulu cala alumaraa limaslaxatin sharciya cabdiraxmaan ibn xaari iyo wiilkiisa abubakar iyo marwaan oo amiir ay u galeen iyagoo masale diineed kala niqaashaya ama wax isu sheegay waxaa kaloo ku jira hayga in shayga diineed masalada diineed inaad hubsato dabagasha inay muhiim tahay marwaan iyo saaxiibadii inteeda masalada dabagaleen ku noqo abu hurera saasuu yidhi bal soo weydii hooyooyinkan waa la soo weydiiyey abu hurere u tag muxuu xujan soo ogow gaadiidkan qaada raadi albaxu can alkhabar الصaxiix watahabutu fiihi baa ku jira isaguna muhim jiddan ah waxaa kaloo ku jira fadu abi hurayra manqaba wey limaaqibihi markii loo sheegay in hooyooyinkeen ay sidaa yidhaahdeen kama murmin aduu hadda haddii lagu dhaho warkii aad in badan fatwoon jirtay masaajidda la fadhiday liwaawadaadoo warkaada warbaa ka dambeeyey saasuu sheekh hebel yidhi sheekh waxaan jirin baad ka soo guursa maad bilaabi si fiican umaydan fahmin ku noqda yacni alintisaar lilxuduud الnafsiya ku geli ayagaa sidaa yidhi haa umu salam iyo caaisha ma huna aclamu birasuuli illahi mina gobonimo wataas waa manqaba min manaaqibihi wa fadaa'ilihi xadiidka hore uu hayey ama wuu tarjiixiye ama baabu naskhi buu maray maxaa yeelay cilmigoodaa ka xoog badan hore loo sheegay maadaama isagoo nabiga uusan ka maqan si toosa ah. fadliga burna meesha waa ku jiraa waxaa kaloo ku jiray wadaada qaarkood leeyihiin xadiidka iyo khabarka daahirkiisu ijmaaca ka hor imanaya ama qur'aanka ka hor imanayo xaggana la helo khabar kaloo mukhaalif lahu in laga tago wey khabar abi hurayrata can ilfadl bni cabaas can rasuuli illaah daahirulqur'aan buu khilaafsan yahay waxaa kaloo la helay sunno kaloo khilaafsan khabarka asaga ah ama tarjic gal ama naskhi gale inaad ka gaabsatood ka tagtaa wanaagsan sidaana waxaa maray qawaamu sunna fii kitaabihi ataxriir saxiix muslim waa madab fiican wey laakiin xadiidku ama khabarku wuxuu khilaafsan yahay daahirulqur'aan keliya in looga tago waa bidcat alkhawaarij iska ilaali waa malaqa waa maslaqa min masaaliq alkhawaarij wey wa ahli اlbidac laakiin daahir lqur'aan buu khilaafsan yahay nas kaloo xadiiana waa khilaafsan isaga ka xoog badan marka iyada isada ah in laga tawaqufo waa muhiim ilaa uu warku caddaanayo in laga tawaqufo oon laga tegin laakiin tawaquf farqun bayna atawaqufi wاlilغaa wاtarki اlmuطlaq farqi baa u dhaxeeya ayaa ku jira meesha ninkii marka asagoo jamciisu u caddaado ama kala tarjiixsada ama taariikh muwafaqa heloo naasikhi mansuuq ka dhiga waa baab kale ijmac buu xadiidku khilaafsan yahay iyo daahirulqur'aan buu khilaafsan yahay waa ariiqatu ahlilbidac iska ilaaliya nasku nas baa loola iman karaa ijmaacaad sheegayso markuu khilaafo naska ijmacba ma ahan ku leenahay saa darteed oo nas ka sugan ilaahay subxaanah wa tacaala iyo rasuulkiisa ka sugan khilaafsan lama soo helayo waxaan ijmaac ahayn baa adugu ijmac u qaadatay gabagabadu marka waxaa weeye sida fadliga badan waxaa weye waagu inuusan kuu baryin adoo janaaba qaba haddaad soomayso qabla طuluuci اlfajri qabayso inay fadli badan tahay wanaagsan tahay muran ma laha hadday saa fadli badan tahay nabigu muxuu u sameeyey libayaan iljawaas baa lagu leeyahay nabigu axkaamtu wuxuu ku caddayn jiray biاlficaali wاlmaqaal mararka qaarkoodna albayaanu biاlficli baa ka fiican albayaanu biاlqowli wاlmaqaal idan xilligaa nabigu uu ku caddaynaya fal uu ku caddaynayo oo anaaba samayn jiro uu saxaabada leeyahay falkiisaasaa ka khayr badan inuu qabaysan lahaa qabla طuluuci اlfajr laakiin asal waa sidaa sida nabiga u badnaydna sidaasay ahayd amaa soon ma jabaya isagu waa iska ra'yi daciifa wey baabu taqliidi taxriimi اljimaaci fii nahaari ramadaana cala الsaa'imi wawujuubi اlkafaaraةi اlkubra fiihi wa bayaaniha وأنها تجب على الموسر والمعسر wtbt fi dim اlmucsiri xata yastaiica wuxuu baab yahay ninkii maalin ramadaan galmo ku dhacay maalin ramadaan isagoo sooman ninkii galmooday xukumkiisi buu baab yahay xadiikan marka xadiiu abi hurayra oo dheer baa iman doona iyo xadiis lamida ayaa iman doonta oo shawaahid u ah waa caaisha xadiidkeeda uu ka mid yahay waa xadiid aad iyo aad u uruq badan weeye alxaafid abu cabdilaahi alxaakim saddex juz buu ka qoray xadiidkan uruqdiisa iyo rawaadkiisa bayhaqi baana sunankiisa iyo kutubtiisa ku soo guuriya ajzaaka iyo riwaayaad ka ah. sidoo kale wadaad la yidhaahdo cabdilcasiis ibnu axmed ibnu cumaan alkurdi oo dhintay oo qaahiri ah oo masri ah oo shaafici ahaa ayaa xadiikan wuxuu ka qoray keliya laba mujalad buu ka qoray laba mujallad buu ka alifay riwaayaadkiisa duruqdiisa iyo fiqiyaadkiisa wuxuuna kitaabka ku sheegay kun iyo kow masalo fiqi oo xadiidka lagala baxay kun iyo kow mas'alo yani waa hal xadii waxaa laga saarayaa kun iyo kow masalo fiqi xugum ah xaafid xajar risaalo goonuu ka qoray xadiikan uruqdiisa ku jamciyey waana la daabacay fatxubaariga markuu xadiidkan marayana wuxuu isku dayey sheekhaas qaahiriga misriga ee labada mujalad ka qoray xadiidka iyo uruqdiisa iyo inuu soo khulaaseeyo wuxuu sheegay markaasuu markuu dambes wuxuu yidhi labada mujalad wixii lagu sheego nuxurkiisi kama tegin waxna waan ku daray buui labada mujalad wixii lagu sheego nuxurkoodii waan keenay buui yani masaa'il badan buu ka tegay laakiin halweynaadkii haldoorkii buu soo qaatay fawaa'idna waan ku daray buui xadiikan intuu harxay xasba cilmi xadiiuu harxay kuma jiro bukhaari ninka le xaafin xajar taxriir wuxuu la yimid waa wax ku dhow boqol waraaqood ku dhow ku sharxay boqol beyt ku dhow duruqdiisii riwaayadkiisii intuu soo celciyey bukhaarina xadiidka toban meelood ka badan buu ku soo celiyey meel walba marna wuu eexaale marna waxbuu ku daraya xadiid marka aadu culus weeye aduu marka ajadaas xadiid laga qoray weeye marka bal aynu eegna hadda baabu taqliidi taxriim اljamac galmadu xaaraanimadkeeda in la dhuujiyo la adkeeyo fii ramadaan ramadaan maalinkiisa galma la sameeyo cala saa'imi laga xarima ama lagu dhoojiyo waciidkii lagu dhoojiyo iyo wujuubi alkafaarati alkubraa fiih iyo kafaarada weynayd inay ka waajibayso galmada dhacday fii naari ramadaan kafaarada weyn waa taqaanaa waa kafaarada qoor la xoreeyo laba bilood la soomo ama lixdan miskiin la quudiyo kafaaratu alqatli oo kale وأنها تجiب kaفاaradu inay ku waajibayso calى الmusri ninkii tanaadka ahaa iyo wاlmucsiri saboolkiba oo وتثbuت ay sugnaanayso kaفaaradu fii dimaة الmucsri ninkii saboolka tunkiisa iyo degtiisay fuuli xata hadduu wuxuu bixiyo waayo waa lagu leeyahay way kugu qoran tahay maalinkaad hesha bixi xataa yastaطica ilaa uu awoodo inuu bixiyo yani sidaa ugu dhigay nawi waa madhab الشhaaficiya tarjamadu waa tarjamo shaaficiya saa oola saxo xadiidku hawshaa kuma caddo qayb tafsiilkan fara badan xadiidka kuma cad ee waa madhab shaaficiya sidaa madhab jumhuur baad odhan kartaa dhib male kuma cadda waa laga istimbaadaya meelaha qaarkood meelana waa daahir marka laakiin sidaa hadda u faahfaahsan tahay tarjamadu xadiidku uma faahfaahsano xadaana yaxya bnu yaxya abubakr bnu shaybata wa suhayr bnu xarbin wabnu numayr muxamed kulluhum can ibni cuyayna sufyaan bay xadiidka ka qaadanayaan qaala yaxya wuxuu ihi markuu ka tabanayay sufyaan xadiidka ahbarnaa sufyaan bnu cuyayna uu yidhi ma dhihin can ibni cuyayna ma dhihin can izuri muxamed bn muslim can xumayd bn cabdiraxmaan bn cawf azuhri can abi hurayrata radi allahu tacaala can qaala qaala wuxuu ihi saxaabigaas jaءa rajulun nin baa yimid ila اnabiyi subanaha u yimid sal اllah alay wasalam ninka asaga waxaa lagu sheegay salama ibnu sakhr albayaadi saxaabi lagu ohan jiray inuu ahaa salama ibnu sakhr albayaadi inuu ahaa buu sheegay alxaafid cabdulhani ibni saciid almisri baa sheegay ibnu bashkawaalla asagoo mutaabiciyo ku raacay xaafidna xajarna xui wuu diid uui ma dayn looma hayo ninka asaga ah yahay salama ibnu sakhr albayaadi saxaabigii awoodda badnaa rag wuxuun rabbigelinin buu geliyey nin awood badan boo sunankaad ku marteen bil ramadaan marka la gaadhay buu ka dhaarta yidhi ka dihaaray isagoo ka baqaaya in ramadaankaasoo dhan buu hawshaas joojin waayo markaas haddana ishayn waayo ramadaan islaantu habeenimo ramadaan uu ka dihaaro hooyada baad iga tahay iyuu iska hayn waayo saxaabigii sidaa ahaa wey ninkan tanna ay ku dhacday ay leeyihiin oo la odhan jiray sakhar albayaad xaafidku wuxuu leeyahay laa yasixu daalika arrinkaa ma asixin inuu ninku reer bani baa la sheegay mooyeene hawshay sheegeen bashkawaal iyo cabdilqani sheegeen sax ma aha sayidun ma noqote waa saxaabi min asaxaaba jaaa rajul nin baa yimid ila nabiy suubanaha yimi sal lay slam faqaala wuxuu ihi halagtu ya rasuul allah rasuulka ilah waan halaagsamay buui qaala nabigu wuxuu yidhi wamaa ahlakaka maxaa ku halaagay yacni dembi weyn baan ku dhacay wey waan halaagsamay qaala saxaabigu wuxuu uhi waqactu cala imra'atii fii ramadaana ramadaan gudihii ayaan haweenaydaydii ku dhacon wax ka day qaala subn wuxuu hal tajidu ma helaysaa maa tuctiqu waxaad hal tajidu ma helaysaa maa tuctiqu waxaad xorayso raqabatan ma helaysaa ka bedeli qoor aad xorayso ma helaysaa qaala wuxuu idhi saxaabi maya ma heli karo addoon riwaaya xadiidku uu leeyahay weligiiba addoon ma yeelinin buuri nabi allo goormaan helaa intaan noolaa maba mulkiyin addoon qaala subanu wuxuu idhi fahal tasdicu ma awoodaa an tasuma shahrayni mutataabicayn laba biloodoo xidhiidha lixdan beri ma soomi kartaa qaala laa buu nabi allo ma soomi karo soon ramadaan baaban xajin waaye ma laba xidhiidh aan xajin kara nabi allow fahal tajidu maa tucimu iiina miskiina lixdan miskiin waxaad ku quudisa ma heli kartaa qaala laa nabi allow mayo riwaaya xadiidku wila nabig wuxuu uhi ijlis ma fadhiiso waa yahay waa taagan tahay wax kalena mayaad ku haysaaye ma heli karo ma soomi karo ma bixin karo fadhiisaba iska fadhiiso wuu fadhiistay uma jalasa waa fadhiistay fa utiya الnabiy nabigu waxaa loo keenay oo loola yimid sal اllahu calayh ali wasalam bicaraqin dembiil baa loo keenay oo fiihi tamru timir ku jirto caraqu waa dembiisha weyn ee labaatan suus ama shan iyo toban suus ka qaada riwaayada abu daawuud iyo axmed ibnu khusayma qadru saacan waa dembiil qaada suus suuskuna waa afar mud haddii afar lagu dhuftona waa an eh? mud wey matmise maa an kaa mud miskiin kasta waxaa la siinhayaa hal mud buu leh iiina miskiin caraqu marka waa haddii sidaa loo xarakeeyo waa dhididka dadka ka yimaado iyo iyo dembiisha caraq waa la yidhahdaa ra'da haddii la reebo carqi la yidhaahdana waa lafta feenashada ku dhiman tahay lafta marka hilibka laga dhammaysto xooguu lafafeenta ku dambeeyo waxaa la yidhahdaa carqi baa la yidhahda ra'daad reebaysa cirqi haddii la yidhahdana xididihiinna jirka weeye curuuqu اljasad faqaala wuxuu idhi saxaabigii cafwan fautiya nabinabigu waxaa loo sal sl bicaraqin dembiil baa loo keenay oo fiihi tamrun timir ay ku jirto shan iyo toban suus dhan faqaala subun wuxuu idhi haddaba tasadaq bi haada kan sadaqayso kafaaradii iskaga bixi wey kafaaradii lagugu lahaa annagaa kusiina iskaga bixi qaala wuxuu idhi afqara minna afqara minna waxaa nabi alla siinaysaa ficil baad u qadaraysaa munaasib ah atajidu afqara mina iyo atuci afqara mina mise waxaan siinayaa ruux naga faqiirsan wuu soo dhigtay wadaadki wuxuu yidhi afqara mina naga faqiirsan miyaa nabi allo ku sadaqaysanaa ama aad ama la hayaaba madiino wax iga faqiirsan ma joogu yidhi famaa bayna laabatayha waa taniyat laaba waa shiila madowga dhulka shiilaha la yidhado kale weeye dhagaxa madow leh laba buuroodoo yaryar ah oo isdhowraysay madiina udhexayso madmadow oo dhagax madow halow uu saaran wuxuu idhi nabi allow famaa bayna laabatayha labadeeda buurood ooma dhaxeeyo ahlu beytin guri axwaju ilayhi mina annaga noga baahi badan buu timirtan ayada ah dembiishan timirta ah wax nooga baahi badan madiina kuma soo dheelmado labadeeda burood fadaxika nebi nabigaa qosta calayhi salaatu wasalaam xataa badat ilaa ay muuqatay anyaabuhu micihiisa ay muuqdeen nabigaa qoslay markaad muusoonayso dhoolaha muuqanaya markaad qosasho qosalaan sii weynaynna micihaa muuqanaya markaad meesha dambaysa geysana gowsaha muuqanaya xataa bada anyaabu nabi muxuu ku qoslay wa lagu qosla ad saxaabigu way tahay markii u horraysay uu nabigu u yimid waa nin raadinaya gudku ku dhaca in laga bixiyo oo loo faragodo nabi allo waan halaagsamay ahlagtu wa ahlagtu ixtaraqtu buu nabi allow waan gubtay buu lahaa riwaayaadka qaarkood ee ii badbaadi markii la badbaadiyeyna lagu badbaadiy bu isku majeerayba wix lagu badbaadiyey wuxuu dhaani dhaafalo inuu sidaa nabigu ku qoslay biniaadamkaa sidaaska marka hore badbaadaad raadinaysa markaad badbaadadii aad heshana waad isbedeli waad isbedeli ilaahu jawaan lacaga weeye marka la siiyey maxay dhaheen soomaali nin baa ilaahu jawaan lacag ilaahu jawaan lacag ilahu in badan baryahay jug baa loo soo siiyey muxuu yidhi ilaahu xamaali ku soo dar buur xamaalkii qaadi lahaa jawaanka lacagta rabbi oo ku soo dar biniaadamkaa sidaa iska aba ciyaalkaadii iyo xaaskaada sii riwaayo kale xadiidku wuxuu leeyahay orod cun islaantaada iyo carruurtan wax ka sii xadثna إساق بن إبراهيم أخبرنا جرير بن عبدالحميد الضبي عن منصور المعتمر عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناad sanadkan isaga ah ayuu xadiidka ku kaxeeyey mansuur mansuur oo mutaabacaynaya ibnu cuyayna so ibnu cuyayna can الzuhri baad soo marteen oo lagu bilaabay baabka haddana waa mansuur can maxamed muslim الzuhri mila riwaayat bni cuyayna ayuu sheegay mansuur wa qaala wuxuu i mansuur markuu warinaya isagoo xadiidka bicaraqin dambiiloo fiihi tamrun uu ku jiro wahuwa caraquna azimbiilu wey caraqa laguu sheegaya wax kale ha moodina waa zimbiil dambiil baad idinku dhahdaan zaadun baad ka dhigteen daal u badasheen keliya walam yadkur mansuur muusan sheegin fadaxika الnabiy nabiga maxamed baa qosli ma dhihin xataa bada an yaab intaa muusan sheegin sufyaan baa sheegay waxadaana yaxya bnu yaxya wmaxamed bn ruuxin qaala ahbarana leyt bnu sacd وxadثna qتyبة xadثna الlyث بن سعد بن شhاب الزهري عن حmayd بن cبدالرحمن بن cوف الزهري عن أbي هريرة رضي الله تعالى عنه أنa رaجuلا ninba وaqca ku dhacay بامرأatii xaaskiisiiba u galmooday فيi رamaضاana رamaضاan maalinkii dharaar baa laga hadlaya habeenki waa laydin ogolaaye fastaftaa rasuul allah rasuulku ilaahay buu su'aal weydiistay sal اllah alay dalika arrinkaas ayuu nabiga inuu uga caddeeyo weydiistay faqaala nabigu hal tajidu raqabatan qooraad xoraysan ma helaysaa qoor addoonaad xoraysan kafaara kugu waajibtay qaala wuxuu la nabi allow ma heli karo wahal shahrayn laba bilo inaad soonta ma awoodi kartaa qaala la mayo nabi allow faacim sitiina miskiin lixdan miskiin haddaba quudi idan riwaayadka hadda aad soo marteen oo dhan kafaaratu aljimaac fii nahaari ramadaan inay tahay kafaara murataba oo tartiib tahay oo qoorxoraynba u horaysa haddii la waayo laba biloodoo soonoo xidhiidha ku xiga haddii la awoodi waayo quudintaa u dambaysaasay axaadiistu u socotaa waana waxaadina maxamed raafic xadana isxaaq bnu ciisa الطباع إسحاق بن عيسى الطباع نيل ohan jiray أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري haddaba مالك baa wx mutaaبعayna منصوري وابن عyayنة بhذا الإسناaد أن رaجuلا أفطر في رaمaضان nin baa afuray رaمaضaan ku afuray galmo ayaa loo jeedaa فأmروا رasuل rasuulka ilahi baa faray sal اه علي sسلم أن يukفira inuu ku kaفaaro guto بcitقi رaqabaةi qoor xoraynteed uma dakara maali wuxuu sheegay bimili xadii bni uyayn xadii bn uyayn kluu maaligna sheegay xadaanii mxamed bn raaficin xadaana cabduraaq bn hamaam asancaani ahbar ibnu jurayjin xadaani ibnu shahaab ibnu jurayj ba raggi maalig ibnu cuyayna iyo mansuur muctamir kulum can الzuhri mutaabacaynaya xadiikana zuhri riwaayaadkiisu aad bay u badan yihiin aartan raawi wax ka badan baa ka wariyey buu xaafidku sheegaa ama soddon can xumayd bn cabdiraxmaan ana abaa hurata radi allahu tacaala canhu xadaahu ana nebi sal slem amara rajulan buu amray afdara fii ramadaana ramadaan gudihii afuray maalin ramadaan an yuctiqa inuu xoreeyo raqabatan addoon uu xoreeyo aw amase yasuumo uu somo shahrayn aw amase yucima uu quday sitiina miskiin soo maaragtid maalig riwaayada ibnu jurayj waxaa ka muuqda awdu inay takhyiiriye tahay takhyiiriye inay tahay oo uun taqsiim ahayn iyo tartiib taqsiim iyo tartiib waa ra'y اljumhuur waan riwaayadka hore siday ku caddaayeen ama riwaayatu maalikin iyo jurayj waxaa ka muuqata inay hawshu mukhayaro oo ninkii bishii ramadaan galmo ku dhaca wuxuu door leeyahay inuu qoor xoreeyo ama lixda miskiin qoodiyo ama laba biloodo xidha uu soomo saddexdaa kuu duunuu dooranayaabaa ka muuqata waana sida maalig uu ku tagay maalig sidaasuu maray culummada maalig marka radinaysa waxay leeyihiin xadiid mukhtasar ah oon dhammaystirayn oo riwaayadkiisa adaan jamcinin baad xujaysatay waana lagu khaldama hawsha ayada waana gar riwaayada caaishana sidaasu kalaa ku iman doonta maaliga su wuxuuba qabaaba waxaa fadli badanba in icaamu sitiina miskiinan baa fadli badan halkaasuu la maray khilaafka horta waa jira baabki idiin qoraa waa madhab ashaaficiya iyo cidda taageertay ama ra'yuljumhuur in marka hore ay kugu waajibi addoon xorayntii kadibna laba biloodoo xidhiidh ah kadibna markaad intaba kari weydo aad eh, lixda miskiin quudinayso waa sida loo badan yahay ee masale ijmaaciya ma aha masale nas qaadaca uu ku yimidna ma aha oo masale khilaaf aqbasha oo fuqadaba isku khilaafta taa ogaada midda ayada ogaada qoorta la xoraynayo inay mu'mino tahay baan anagu qabnaa loona badan yahay kafaarat اlqatli baanu ku xambaa min baabi xamli اlmuطlaqa cala اlmuqayad kafaarat اlqatli qof muslim ruuxii dila waxaa le qoor muslima ha xoreeyo kafaaradana waa maxay aydna waa kafaaro weyn waa iyano qoorba la xoraynaya qoortaas waa inay mumino tahay baa nagu qabnaa haddaan shaaficiyana ama ciddin ku taageersan hawsha ayada yeelay waxaan leenahay sababkaa iskhilaafay wataxada alxukmu xaalaadka laysku xambaara mudlaqa i muqayadka waad daraasiyseen waxaa ka mid a xaala khilaafiya oo ah ida ikhtalafa asababu wataxada alxukmu sababku markuu kala duwanaago xukunkuna isku mid yahay waa la isku xambaaraya agtaayada xanafiyana mayay dheheen iskuma xambaarayo ninka maxaa ku waajibay xukunku waa maxay waa wujuubu اlkafaara wa wujuubu اlkafaarati cala اlmujaamici fii nahaari ramadaan xaggana maxay ahayd wujuubu اlkafaarati calى qaatili اlmuslimi khaطأan wujuubu kafaarati waa xukun waaxid ah waxa la bixinna waa waaxid raqabo sitiina miskiinan iyo shahrayn mutataabicayn waa isku mid laakiin maxaa kala duwan sababka kanna waa qatli kanna waa galmo fii nahaari ramadaan ida اhtalafa الsababu wataxada اlxukmu yuxmal muطlaqu cala اlmuqayadi cala ra'y اljumhuur idan qoortan waa inay mu'mino tahay annagu ama cinda alxanafiya waxay leeyihiin gaal hataa xoree waa okay bay leeyihin hawshu dhib ma lah muslim xore gaalgaysa waaweyn xore addoon umbaa lagaa rabaa inaad xorayso hawshaana saa u ogaada xadaanaa cabdi bn xumayd cafan raqaabo bas ma diidana isku xambaariday diidan yihiin ma xunka basa maaha xamligan o dhan bay diidan yihiin xanafiya laa yaxmiluna اlmuطlaqa cala اlmuqayad sidooduba ma gebi ahaanba ma qabaan asal ahaanba iyagu hal xaalo oo ijmaaci basay qabaan xadana cabd bn xumaydin ahbarna cabdالrazaq ahbarna macmar can الzuhriyi bada isnaadi naxwa xadiiثi ibni cuyayna fadakara macmar buu u jeedaa macmar wuxuu sheegay naxwa xadii ibni cuyaynata can الzuhri ila isaga asal ahaay waxaa kaloo khilaafoo meesha u baahan asna inaad fahantaan maalinkii asagaa maxaa laga samay bir ramadaan ninkii galma ku dhacay dembi wey inuu galay kabiira meelkabaari muran ma lah maxaa lagaga toobadkeeni kafaara gud baa lagaga toobadkeeni qoor la xoreeyo laba biloodoo la soomo lixdan miskiinoo la quuday maalinka asagaa ee buri maxaa laga samay waxaa loo badan yahay maalinka asagaa la yskama rabo maxaa yeelay maxaa tuuray kafaarada laqday dheh qoor muslimaan xoreeyo ama lixdan maalmood soomaba isalaaxaysee maalin xaggee jooga waxa la isaaraba ka weyn waxaad kula ogaataan qolyaa waxay leeyihiin kafaaradan iyo hawlahan oo dhan baa waxay khaas ku tahay wadaadkaas wadaadkii maalinkai nabiga u yimid ahlagtu ahlagtu lahaa ee nabiga ku qoslahayey ee wuxuu bixiyo waayey nabiguna caawiyey marka dambana biilkiisa iska qaatay bay khaas ku tahay muslimiinta kale hadday hawshaas sameeyaan ilahay bay u keenaya istifaar badanna way la imanayaan maalinkiina way soo qalaynayan wadaaddaa qaba maalinkan waa la soo qallay waana toobadkeeni horay u soc warka miyaad fahanteen hawshanna waxay khaas ku ahayd saxaabigaa maya kuma ambaaraya adiyaddan waay ninkii markuu calacalay waa la iska daayay meel damboo lagu sheegana ma haynay dheh carruurtaada ku bilaal la yidhi meel dambay ku soo noqotayna ma hayno nebi maxamed si gooni hadlayna ma hayno xilliguu soonku cusbaaya hawsha axkaamta la dhuujinhaye dadka la tarbiyanhaye weeye mar haddii diinka lala qabsaday war toobadkeena maalinkan soo qalleeya dhanihiinana cabbay warka maad anuma abaa daadhow waaa jira aniga i tirin hawsha inaad ogaatana ma inay sidaa tahay lanno xadiidkii abi daawuud sunan ku marteen iyo axmed iyo masaaniidda waxaa ku jiray wasum yowman wastakfir illaah maalin soon ilahna u toobadkeen xadiikaas oo riwaayad badan ku yimid wadaadana xoojiyaan nimanna ay dacfi ku sheegaan ayay xujaysa waa masale khilaafiya masalo ijmacna ma jiro nas qaadacana ma jiro amaa xagga kafaarada ma murataba mise waa mukhayarana waa idiin soo sheegay khilaafka ku jira xadaثna mحamed ibn rumx bn haajir almisri أhbarna layث bn sacd can yaxya bn saciid yaxya bn saciid ibn qays alansari can cabdiraxmaan bn qasim الtaymi can moxamed bn jacfar bn zubayr alأsadi can cabaad bn cabdlahi bn zubayr bn cawaam can caaisha radi allahu tacaala canha anaha qaala waxaa jiri jaaa rajulu idan xadiidka abu hurayra u asal ka dhigay shawaahidiisa buu bilaabay imaamku jaaa rajul nin baa yimid ilaa rasuulilah rasuulka ilaah u yimid faqaala wuxuu idhi ixtaraqtu nabi allo waa gubtay ixtaraqtu waa maxay wax naar lagu muto oo akhra laisku cadaaba nabi allo ku dhacay ixtaraqtu waan gubtay waa maxay haddee kabiira min alkabaa'ir caiima min alcadaa'im weeye haddaan ilaahay caafiyeyn naar weeye nabiga alla waa gubtay qaala rasul sal slm lima maxaa ku gubay buu ood la gubatay qaala wuxuu uhi wai'tu imra'atii waaqactu iyo asabtu baa ku badan wai'tu inay tahay min baab ariwaaya bilmacna oo tasaruf ruwaatay baa loo badan yahay maxaa yeele shay oo kale waa shay laga xishoodo ama laga sariigto ama laga carabaabo laga afgobaadsado wadun maraati xaaskaygii baan u galmoday fii ramadaan nahaaran sidaasuu xaafidku rajaxay wuuna ku gar leeyahay riwaayadka dhan waxay asaabe iyo waqacto iyo howlahaasay cabireen way afgobaadsadeen wai'to carabka lagu dhejiyo waa min tasaruf riwaad riwaaya bilmacna naqli baa ku jira qaana wuxuu yidhi tasadaq tasadaq war waad aafowdaye dhib baad la ku dhacdaye riwaayo kale bi'sa maa sanacta aad baad wax xun u bi'say wax xun baad yaad samaysay wax ba'an baad la timid waad khaldantay tasadaq tasadaq sadaqayso yacni kafaara bixi qaala wuxuu yidhi saxaabiga maa cindii shayu nabi allow nabi allow waxaan bixiya ma hayo oon sadaqaysto faamara wuxuu faray an yajlis inuu iska fadhiisto fajaahu nabigu waxaa u yimid caraaani laba dembiilood laba dembiilood baa loo dembiil waa la garanaya baashan ay beerleyda toshaan ee cawda laga tula marna wax kale laga sameeyo ee alaabta lagu qaato sallad baad garanaysaa idinku reer magaal baatini salladan oo kale sallada tuulaha iyo remiyigo fajaahu waxaa u yimid caraqaani dameer lagu wado caraqaan laba dembiilood oo fiiha acaamun timir ku jirto faamaru rasuulka ilah wuxuu faray sal slam an yatasadaqa bi inuu sadaqaysta raashinka asaga ahaa waxaa dana maxamed muana xagga lixdanka miskiin lixdanka miskiin khilaafka ku jira asnaanta waxaan ka tilmaanno qolyaa waxay leeyihiin haddii lix miskiin aan toban maalmood quudiyo maxaa ku jaban bay dheheen maxaad ka leedihi sitiina miskiinan baa la yidhi ma cadadkaa loo jeedaa mise xilliga darka la dhacay la iswaraamiyaa loo jeedaa lix miskiin haddaan toban maalmood aan dharjiyo ama raashinay karsadaan oy ku cidgalaan aan siiyo waxay dhaheen waa lixdankay la mid tahay xanafiya waxay yidhahdeen hal miskiin haddaan lixdan maalmood aan meel saaro waa dhag bay yidhaahdeen qoodintaa laga hadlaya ama hal nin soo noqnoqdo ha durdurto ama rag badan saf laga maro warkaanaasna waa jira iska ogaada bacd ulfuqaha waxay tilmaameen baxi muhiima waxay dhaheen ninkii maanta qoor waaya salafka ka mid a ah. u xoreeyo waaya neefgeel hadduu bixiyo ka warraba qiyaasan cala alxaji bay dhaheen qiyaasan cala alxaj ninka xadka fasahaadiya ama wax ka jabo wuxuu bixiya maxaa ugu weynaa dhiiguu wax ku kabo maxaa ugu weynaa neefgeelah ishkin ninkii muslima marka intuu hawsha daqaqama khaldama addoonu xoriyana waa maanta adduunba addoonba lama hayee meelaha muritaniya geesaheeda iyo saxaaraha maqhribba wax lagu sheeg sheegaaye waaya hal geel hadduu soo qooriyoo bixiyo qoru xorey wey wadaaddaa tilmaamay jamaaca min ataabiciin baa soo guuriyaa calaa kalaamin fi اlasaniid abxaata waa iska jiraan iska ogaada yani inaan un ru'uusul aqlaam baan ka gaadhna wax kale kama gaadho waxaadin maxamed musanna akhbarna cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi buu u jeeda qaala samictu yaxya bnu saciid ibnu qays alansaari yaquul akhbarni cabdiraxmaan ibn اlqaasim أن محمد بن جعفر بن زبير بن الزبير أخبره أن عباad بن cabdالله بن زبير xadaثه أنه سمع cاaشhaةa رضي الله تعالى عنها تقول أtىa رaجuل nin baa yimid إلى رasuل رasuلka ilah u yimid صلى اه عليه وسلم فذakra cabdالوهاab wuxuu sheegay mutaabicu waa asagay alxadii xadiikii buu kaxeeye wey walaysa fii awal xadii xadiikiisa horaantiisna kuma jiro tasadaq tasadaq kuma jirto walaa qowlhu weedhiisii ahayd nahaaranna kuma jiro ahayd waditu mra'atii fii ramadaan nahaaran intaa nahaarantaana kuma jirto riwaayada cabdulmajiid cafwan cabdulwahaab ibn cabdulmajiid xadaanii abuaahir abuaahir ahbna camran weeye ahbarna cabdullah bn wahabin ahbarna camnu xaari أن cبدالرحمن بن قاسم التyمي xadaثه أن محمد بن جعفر بن زبير xadaثه أن عباad بن cabدالله بن زبير xadaثه أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي nabiga xaaskiisa ahayd تquل iyadoo aan maqlay buu ihi ama ii sheegay أtىa رaجuل nin baa yimid إلى rasul u yimid sل sلم في الmasجد في رamaضان masjidku ugu yimid bil ramadaan gudaheed salaadna nagu markaa uma fadhiyee cilmi iyo fatw iyo diinbu marka ummadda u sharxaaya faqaala ninkii wuxuu yidhi nabigu u yimid yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ixtaraqtu waan gubtay ixtaraqtu waan ololayaa dembi iyo macsiyaan ku dhacay nabaa logu qaboojoog fasa'alahu rasuul ullah rasuulka ilaahay baa weydiiyey sal allahu calayh ali wasalam shanuhu yani maa shanuka maxaa xaalkaaduu yahay maxaa ku gubay waa inaga soo maray lima isagoo nabigu yidhi maxaa ku helay faqaala wuxuu idhi saxaabiga asabtu ahlii reerkaygii baan ramadaan bartankii ku dhacay maalinnimo qaala nabigu wuxuu ihi tasadaq kafaaro la baxo kafaaro gudo faqaala wuxuu idhi wallaahi yaa nebiy allah allaan ku dhaarta nebiga ilaahayow adoon lagu dhaarsanin inaad dhaaran karta ayaa ku jirta maa lii shay-un waxba ma hayo waxaan xoolon haya ma jiro maa cindii shay-un soo mar wmaa aqdiru calayh waxaan sadaqaysana ma awoodi karo faqaala nab wuxuu uhi ijlis fadhiiso fajalasa waa fadhiistay fabaynaa huwa calaa dalika xilluu sidaa ku sugan yaho iska nabigu iska ag fadhiyo aqbala rajul nin baa soo baxay mudh soo yidhi yasuuqu ximaaran damayr kaxaynaya calayhi طacamu raashin saaran oo timir ay saaran tahay faqaala rasuullah sadaqaya nabiga loo waday in muslimiinta u n almuxtariqu aanifan mar dhoweyto ninkii gubanhaya ololhaya aw hawsha waa la mashquul nabiga dad kalea wax la weydiiyo waa batay ayna almuxtariqu aanifan mar dhoweyd ninkii gubashada sheeganaya aw faqaama arajul ninkii baa istagoo teg yidhi faqaala rasul sal slm tasadaq biha warqada raashinkanoo ku kafaara gudo faqaala ya rasuul allah ma cidaan annaga ka in baan siinhayaa buuan ku sadaqisanaya ma waxaan annaga ka inbad ogtoo naga baahi badan ahayrana akhayrunana waa la xarakayn karaa xagga ciraabka dhib malah kolba waxaad qadaraysuunbaa kala duwananay fa wallaahi allaaan ku dhaartay buu idhi innaa annagu lajiyacun waan baahannahay maa lanaa shay waxna ma nooma ahan wax ma haysanno qaala subur wuxuu idhi fakuluu haddaba cuna cuna oo marka idinku calafsada waxaa marka dhiman in la tilmaamo haweenaydii ninkii la gelo kafaara laga rabaa kafarun ma dhacay sida raajixo oo markuu nabigu wax sadaqaysta saxaabiga uu yidhi wax ma heli karuuyu xara ma hayo hadday kafaarada ku dhacayso waxla'aan iyo saboolnimo ay ku dhacayso marka dambe nabiga raashinka loo keenay intuu asaga siiyo ku kafaaragooda ma dhehe taasa marka waxay daliil u tahay kafaaradu ka dhici mayso ninka mucsirka ah oo tarjamada nawowi marka saasay kugu saxantaha maxaa yeele hadduu icsaarku ridayo markuu saxaabigu nabiga u dan sheegtay wuxuu nabi allow nabigu kafaara bixi wuxuu waxba ma heli karo madiinana waxaan haya ma jiro maa cindii shay ma heli karo ma awoodo soon wixoo dhan wakiilla soo maray iska fadhiisuu yidhi ninka waa maxay waa mucsir waxaa ma hayo bimujarad اlicsaar hadday kafaarada ku dhacayso oo dimadaada iyo tunkaada aysan fuulaynin oo dayn iyo qaan lagula aysan noqonaynin ilaa aad wax ka helayso nabigu marka dambe wax loo keenay intuu siiyo ku kafaara guda ma dhaheen miyaad fahamteen macnahaas sidaas wey macnaha meesha ku jiro waana sax hawsha ayada wadaadda qabaa jira waa dhacaysaa oo xadiidkan ka qaadanaya oo ninkaba way jumhuur ahlicilmi waxay qabaan kafaara lagama rabo cafan kafaara laga rabaa ayadii ninkaba idabtaradu ninku sameey adna way samaysay hawshu waa isku baab baa leeyahay rag iyo dumar axkaamta waa ka saman yihiin haddii ninka xukunkiisa la sheegay ayadna xukunkeeda waa sheegan yahay salafkuna waxay ku ijmaaceen muslimiintu mid ka mida xukm haddii loo sheego innaguna waa lamid baanahay rag iyo dumarna waa isku xugum wixii daliil kala qaadaba mooye gabadhuna kafaara madax bannaan baa laga rabaa ninkuna kafaara madax bannaan baa laga rabaa waa sida ay culumma muslimiintu u badan yihiin ama alasaxu wاlraajicu cindana ashaaficiya waxaa weeye kafaara waaxida reerku hal qoys weeye isku dhiil baa la ahaa biilku hal meel baa laga bishaa guri baa la wada degan yahay reer lama kala qaadee fadqaalaha joojiya oo hal kafaara la bixinaya haddaanu shaaficiyana warka waad fahanteen bay ilatahay rayljumhuurna garate shaafici waxay leeyihiin meeshaan hal kafaarun baa lagu sheegay nabigu ma dhahin kafaaro gabadha ha bixiso ayadoo gooni baa laga rabaa maqaamku waa maqaamu bayaan wata'khiiru lbayaan can waqti اlxaajatain laa yajuus ijmaacan halkaasay ka buskicinayaan nimankana usuushi kale iskadeenoo in axkaamta laga siman yahay in fardi xukm loo cadeeyo jamiic alafraad baa loo cadeeyey annisaau shaqaa'iq اrijaal waa isku xugum qawaacid baa lagu dagaalamaya masaladu marka waa masala khilaafiya iqbasha khilaaf wallah subxaana wa tacala aclam